hilibkeedii intuu udhaxeeyo in loo waraaxaysta xaaraam waayo macnaha ziyaadaadkii waxay dheeraadka ahaa oo hora soo mariyo oo zaaidkahay waxa waaye yani waxaa xaaraama inaa wardi fardigeeda la wardiyo walow bica inaa ba hmm. yani xaaraam waaye inti sha tishanaad waaye dheeraad ziyaadaadkii oo shanta ahay kamid taha tishanaad waaye ma lu alma lu istimtaaco oo bayna suratihaa xundhurteedi naagta xundhurteedi warfatihaa jibirkeedi wax udhaxeey in loo istimtaaco ka xaaraam waay inta udhaxeys xaaraam waay walow bilaa shahwatin abaharsha walaa abaado maxaa yeelay ilaah qolkiisa u daliila faactazilu nisaa naaka dheeraada fi lmaxiidi xeebka sii oo dheeraada iyo waxaa u daliil ah abu daud yani xadiistiisii oo sida ismacuu nabiga ah sala allahu alayh wasalam aa la weydiiyey waxaa lihi amaa yaxilu lirajuli ninka wixii u banaanaa la weydiiyey naaftiisi xaggeedii markay xaaida tahay yani wixii u banaan la weydiiyey faqaala waxaa sidhi maa fawqa alizaari hoosuntiga korkiisii waxay ahaaday maradeedii korkiisii waxay ahaaday le waa banaan amaa mafhuumkiisi waxa khasisaa waxaa lagu khasisay khabarkii muslimka siri nabiga ismacuu kuli shayin shay walba suubiya naagta maxaa aayadka markay tahay kuli shay suubiya ila nikaax maahane macnaha jamaaca la wadaa waqti waxaan ahayn yani suubiya duulka shumishka taabashada yani waxyaalaha loo raaxaysahayo korkeeda yani iyo ka dhacaayo kuli suubiya tataawashada kuli waa muu banaan yahay ila nikaaxa جماamhne lbhne maxaa yeelay اstimtاع bma تaحta اlإزاab hadii oo maralow ik hooseeya looraaxaysa layiraa waxaas ku wacaa taasi jamاc markaasi jamاc xaaraan waayo maxaa yeelay xadiiskii yaa u daliil ah man xaama xoola الxmaa yushaku an yaqaca fiihi macnaa ma ala shiri gaarahiisi ninkii labto macn yushaku waxaa ku dhawaada an yadaca fii inuu ku dhaho waqiila waxaa la yiri laa yaxrumu xaaraan ma ahaado maxaaraanto r wadi wadi waxaan ahayn maxaaraanto imaamna waawi qoolkaan waa doobtay mukhtaaraadkiisa kamaytahay kitaabkiisa xaqiiq maxaa yeelay xadiiskii muslima oo daliila oo soo hormaray mukhasasaska ismacوn kuli شayin ila نikaح ismacوn suubi kuli shayin shay kuli suubi ila نikaح maahane alaa kuli xaal korka salaati soo hori maxaa la yihi maab yani waxa waaye maa bayna suratihaa warukbatihaa hadishaas yidhi maxaa ku baxay waxii surada iyo magaciisi rukbad aan ahayn lamadaas waxay ahayn baaqil jisatan aa ku baxay baaqil gasajis korkeeda waxiisa hori in la waraaxaysto yani xaaraam maaha maa mubaasharas cabiri taxqiir isku raaca yani istimtaaca inal ku baxo bin yani yani waxaa ku baxay firadi faymadi abta meelahaas baadin sura waa rugba waliba bishaha ahaade fain laa yaxrumu maxaa yeelay de mada dalkoosashadeedii makaweynaa yani taataado shadeeda wajigeeda taataabto kama weynaa bina suratihaa warukbatihaa buulid waa soo sheegay waaye yani istimtaac bima bina sura maa bina sura warukbatihaa wawajiha shahaada waxaa u daliila ilahi factazilu nisaa fi lmaxiidi وقوl وaaa li laa yحrm مxaaraam ahaado غayr الwd wd waxaan ahayn مxaaraam ahaado manaha idan qaطc waa hirmd idan qaطc haduu goo oo xeedkeeda naarti haduu go-o naarti hadii xeedkeeda as o oo xeedka haduu go-o lam yuxilama xalaal ahaado in qaطca haduu goo eedki naarti xeedkeedi haduu go-o lam yaxil min xalaal ahaado xeeskii dhiiggiis hadau go-o waxaa a ah nifaaskii hadau go-o lam yaxila uma xalaal ahaado qabla lgusli waxiila xarim uma xalaal ahaado qabla lgusli adeysii hortiisi ayra soomi soom waxaan ahayn uma xalaal ahaado iira dalaaqi waira dalaaq dalaaq heyrkiis uma xalaal ahaado marka dhiiga hadis go-o waxa xalaal ahaa soom yani iyo dalaaq keliya halal ahaado wixii kaleed sid xaraam ahayn xaraam isu yahay inqadaca haday go-o damulxeed haduu go-o lama xilma xalaal ahaado waxii ka xaaraam ahay kulli uma xalaal ahaado qabla rusli qabaansi hortiisii غayra soomi soom eyrkiis uma xalaal ahaado iyo dalaaqi ayra dalaaq dalaaqi yarkiis uma xalaal ahaado maxaa yeelay taxriimka waxaa keenay waxaa tahay oo xaaraamida waxaa keenaysa waxaa tahay cidadaa dheerahaysi cidadiyaa ku dheerahaysi intaa bala qadaca adowka oo maxaa layii laa yaxrumu gayra lwadi lam yaxila galwusli gayra soomi wasalaaqi wاlاstixaadati istixaadadi xadaثun xadaث waaye xadaثku daa'imun oo daa'ima kasalisin kasalasin salisin la yihaa yani sifa mushabaha laga dhigo ama halasin kii la shubay oo shubmaayey ama dhigii shubmaayey halisin ama halasin kii la shubay kaagigii la shubi latoo ah ama kaagigii shubmaysi latoo ah tashbiih laga dhigo itamsiil laga dhigo dalamada faatamac soom soomka mareed saxaadu soom mareebeys wasalaad salaad mareebeys idan qataca gogoxeed waa ceebkeedii macnaha waxawaaji ceebkeedii go-o oo iidana ay qabaysanin oo weli qabayskii aku dhimaya ceebkii waa go-oy fardigeedi waa angegi walina iidana qabaysanin ninkeedi waxaa ka xaaraam ah jamaac waa xaaraam inaas jamaacu xaaraamaas yahay laakin hadii go-o bacdigeedii iyo intay qabaysani kahor waxa u banaan uula soomi mahayn balaaqi waxa u banaan haddays go-o cadalaadka go-oy digii waa dhamaad hadday firisi yani meshi wacadyahay wax oo midigle malaha soonku waa u banaan yahay balaaqeydin horti xaaraantas ahaayeen waa u banaan yahay horti maxaa lasoo yidhi haddii dhiig u joogo soonka waa ka xaaraan balaaqe waa xaaraan haddii dhigii waa go-ay wax ku helin oo raadkiis wax male hadii yani zayl ay geliso ama suufa ay geliso isma sidiisaa soo baxay aragti markaasi laakin weli maqaweysanin maqaweysanin subaxii waa soomi kartaa dalaaqaydina waa banaan yahay hayra soomi wa dalaaqi dalaaqi oo qabl gusli waa banaan yahay aw waxaa laga cabtahaayey inaa muddada ciddada ku dheeraato ciddadii imanka dheeraata dalaqa lagu cabsihay wax kala maaheen ee hadda ma dheerahaysa maxaa yeelay waa go-ay ciddadii waa go-day xeedkeeda ku go-ay marka ciddadii a bilaabeysa ciddadii a bilaabeysaa marbaad isga-o yani dohrigaas ahay waa daahir nafati agga yani macnaha xaggiisa weli qoyeysanin ciddida a bilaabeysa qur-iyaadi kuwaa lalihaa hmm. kuwaa lalihaa qur-aanka amarkiisii nabiga maxaa tiri ilaahay maxaa tiri baluguuhuma lcidatihima cidatihima gaarsiiya ceebka ka dusdo oo welin ay qolow aka habaysanaya intaada waxrama istimtaac yani xataa sawtas istimtaacina oo meeha lagu istimtaaco fardigeed lo istimtaacana xaaraam waay ilaa ay ka habaysato waxaa xalaal unahaa badiyeed xalaal ou naqahaa bacda gusliha badiyeed waaa xalaal asmahaa marka khaleefka bacdigeedi walaakin balaaqeydina xalaal waayo isne walow lam tagtasil balaaqi xalaal waayo walow ada qaweysanin alaal waayo walow lam tagtasil ada marka axkaam kale inaahyey oo insha allah waa mariyna waa go-ay dhiigii awalkii hadii jamaaco iyo aakhir laga jamaaca marka go- kabacdi intis go-in kabacdi xoon gooni ah. muctamadka waxa waaye hadii xadiid yaa imaaduna insha allah hadanaan kuladana marabna waa leeyahay yani in sadaqa la baxsado kafaaro oo dinaar nisfu dinaar aa lagala qaadahay muctamadka waxaas ahay yani istirfaar yani hadii waxaafisgaala ninka asnabto inaad tooba keeno aska istirkaadsado as ahay ido yani waayga go bacdi oglan aan qabaysanin inta ahay meeday ku imaan doontaa insha allahu tacaala maxaa yeelay waxaan rabnaa ina kitaabka aan daaska maal insha allah wlistixaadatu wlistixaadatu digshoonkii tacriifteedii waana soo hormaray amida ciwad oo liraa caadil waayo caadil ama caadil liraa diika imaahaayo kaas waayo oo raximka hoos jira haysaka imaahaayo kaasaa lawadaa intaan waaa laima hadda bayaankii inta waayo istixaada istixaada waxaa waaye xadad waaye oo daa'im ah xadad oo joogta e waaye xadad oo joogta e waaye maxaa yeelay tasalsul kafalatin qaadigii olashayla soo ah qaadigii shubneysi la soo ah qaadigii oo shubneysi la soo ah oo qulquleysi shufuucaneysi waay kasal hade yani tamsiil in laga dhigo iyo ina tashbiih laga dhigo teeraan waay man istixaaba istixaabo xadad oo daa'ima waaye xadad oo daa'ima xadad oo joogta waaye kasalatin haadidii shubmaysi haadidii shubmaysi tasalisin bawaaye tasalisin bawaaye haadi shubmaysi bawaaye tamsiilki tamsiilkana roonki tasalisin bawaaye معنى حدث دائم جاء المثالي حدث دائم هو مثال كيس وحواه كسالة بواية ومثل كسالة هذه أو سبيل سلطة وآه تشبيه ay تمثيilka waxaa فيican يعني inaa تمثيil laga dhigo sلsلbal استحاaبة cml sلsلbal استحاaبة taas ma aha يعني xuunkaadi oo إجmاaliga ah sلsلbal oo kala waayo diigi shubmaayey oo sifadan asoo sheegna ushubmaayey waxaas xuun xuunkiis la tooyahay o مسaadka zaaئm asoo tooyahay xadadkii joogta ahaay oo sulasulboolka waaye xadadkii daaniga ahaay sulasulboolkii waaye bikaadii shubmaysi kilo magaciisi ama salisin shubmaysi ama waaye kika salasin sheekha wata salasin kaadii shubmaysi ama waaye see waaye alistaxaabatu xadasun daa'im ba waaye xadadkii daanka kasalasin kaadii shubmaysi waaye iyo iyo ruuxii shubmaayo kala walsulbaay oo shubmaysa camal waay oo shubmaayo camal waayo aadki iska daroogaayo camal waayo salasinba waaye iyo walmadii salasulmadii madidii salaskiisa waay iyo walgaaidka salaslgaaidka gaaidkii salaskiisa oo kala waayo waa riixi yani dhuufadii oo anjoogsigeyn oo kale iska socdeysi oo kala waayo hadda markaas hadii kaas oo layiraa tashbiih laalitamsiili huwa litashbiih laalitamsiili laatamsiilkaa fiican lamada la daman kasalisi latooa lahira kasalasin kaagi shubmaysi latooa rici shubmaya latooa magdi shubmaysi latooa tashbiihka markas xagatin daami waaye kasalasin ba waaye halki kasalasin ba waaye laatamsiil laa tamnacu walaa tamnacu bal tahadiixuun saa asmaan xaaladiisa walaa tamnacuu waxaan soo ogaani horta waxaan soo ogaani yani xeebtii axkaamtiisa waa soo ogaani hadda waxaa la yihi istixaaba maxaa la yihaahaa istixaaba maxaa la yihaahaa istixaaba maxaa la yihaahaa istixaaba waxaa la yihaahaa xadaثun daa'im waaye istixaaba yani xadis oo daa'im waaye kasalasnba waaye qaadidii sudmeysi oo kala waaye riixdii sudmeysi xadaftii oo sudmaayi yani kadaasifii maayeysi yani madagii sudmeysi waaye iyo managii oo sudmeysi ba waaye macnaa ninki waxaa loo wadaa dhiigsa oo soc ahaaya l saxaabata dhiigiisu ahay kale waxaa loo wadaa dhiiga shayga oo socda ii socday yani waxaa waaye tasalasin ba waaye amase tasalusin latoo ah kaasdi duceysi latoo ah kaadidii oo goorsi heenin hay kaadidii aan goorsi heenin iska soceysi latoo ah raaidkii iska sochahay xaafki sochahay aan goorsi in latoo ah intaa xad la-aan ahaada waay ee marka hadii macnaha tamhiil laga yeelana banaan kaastaan tashbiih laga yeelana banaan lamada lamadaba waa banaantahay lasiron in tamil ay ahaad asalsinbawaalira kaadidii shublaysi ha kaadidii iska tuceysi waaye ama seeqa iska tuahay waaye saas ama se latoo alsiinaa kasalsin kaadidii shublaysi latoo ah oo eh, amase yani xaafii tuahay latoo ah markaas maxaa la yiri maxay sii gelisaa hadii amarka oo saa adnaado yani maxay soo bixiyeysaa nabada waxaa afyir radi allahu tacaala canhu walistaxaabatu diiggii socdaayo isku shubnaayey laa tamnacu salaata alcibaad cibaada mareegeyso maxay soo bixiysaa maana cibaada mareegeyso yani cibaada kama hereyso intay xiib xeelkaas oo shubnaayo asujuudo oy arkoo hayso intiiba xeelkaas waxyaabahaas oo xeelka arkeyso salaada kama helayso xeeb oo غayr caadi waaye maxay sii boysaa ma yani salaada kama helayso manaa istixaado soom iyo salaad manaa cibaado ma u horeyso maay sii boysaa mana maxay sii baysaa markaas inakahesa la heli dhiigiina waa jiraaye waa socdaye maxay sii baysaa mustaxaabadii si su ahaayey oo dhiigeedi shubmaayey farjigooday dhaqaysaa malkasheekh hadda iyo waayo waxay suu dagaysaa shaari yani naftiisa sheekh hadda nuskaasku sheegaye taksulu waa dhahdaa almustaxaadatu naaskii dhiigeeda shubnaayey oo dhiigeeda socahaayey istaqulqulaayey farjigeedi waa dhaqaysaa watacsibuhu waa xiraysaa watatawada waadeysiisiisa wakta salaad salaadii waktigeedii watubaadi waa degdegtaa bihaa bisalaati bihaa bisalaati oo degdegtaa fardigeedii waa xeraysaa watawado wakta salaati waa weys qaadaysaa salaadii u degdegeysaa walow akrad yani hadii asirto bimaslaxati salaati salaada maslaxadeedii yani ay akrtay yani salaadii ka akranta wakti yani maradii huntashadeedii jamaacadii sugideedii waxyaabaha ay hadii saa ma firto jamaaca ilamaago waba dhibi maayo wailaa hadii jamaaca sugideed ayga firin maradii indashaday cawrada suradiisa ay uakrin maslaxad salaad ay uakrin wayaduru waa dhagaa cala saxiixi mana qabano cala saxiixi mana qabano markii lahiri lam yadura markii lahiri waxaase waajiba macnaa inay soo celiso baysidii waxaa waajiba xerxeridii inay soo celiso maxay ere yani waxay furtay oo ahaay yani simbaayadii inu simbaayaniyaa oo dhexda ku xadtay iyo lamadii jeex ahaa ay xadtay oo dhiiga ay ku celiyeytay cubkiinaha cubtay cubkiinaha <clears throat> cubtay siisii ku cubtay kulli waa ku bixiysaa way dhafaysaa ligin marka baacweysaa bacdii markaas waadeysiisihaysaa macnaha wayjibu wuduuli kuli fardin wakada tajidu lcasaabatina yani simbadii oo xerxeridii goodkii goodkii waaye casaabada waa goodkii oo yani iida meeha aysi xertay ina yani cusbaasana waa lamid eh cusntaasna waa lamid waa cusbeynaysaa waa suufuray waa dhakaysaa wixii markii nadiif ka dhigto mayay ku celiyeysaa wixii xirnaay mayay cubnaay waa cubeysaa xugtii ahaa waa geliyeysaa macnaha wixii oo xirnaay waa kusoo xeraysaa saxaabo shacnigeeda waa kana hadda waxa waaye hadda xeridii tacsiibkii iyo waxiya shuruud ay leedahay saxaabo shuruud ay leedahay saxaabaan soo sheegna macnaheedu qeyb yani badan ay ula kacdaa asxaab isticaado waxay leedahay qeyb yaalo qeybteedi tadowa waay kan hora mubtada sawiira oo mumayiza oo waay ka lamaa mubtada eer mumayiza to ko digasyahay oo magaciisii waay yani to dhiiga kudalaadao waxna aan kala sooci karin waay ki saddexaad mubtada oo oh, mumayiza waay to caada olaheed oo wax kala sooci karto ki afaraad to caada yeelati waay oo warmumayiza caadadayda waxu laakin xasuusan tahay qadarkii iyo waktigii ahay waa casuusan tahay tii shanaad caadage halmaanka tahay qadarka waa halmaanka tahay qadarkii soco jira caadadeedii waktigii joogi jiray tii lixaad muctaadadii waktiga halmaanti ahda walaa caadada yani muctaadada ahayd oo waktigeedii halmaantay qadarka ma halmaamin tii sababaad qadarkii halmaantay laakiin waktigii ma halmaamay insha allah intaan waa imaa insha allah axkaamika hmm. axkaam ay leedahay muتaxaadada oo mغyr mutaxayirada eed axkaam ay leedahay tin sheegna waayo mtaxaada hadda waaa la sheegahay mutaxaadadii oo mutaxayirada ahayn mutaxayiradii insha allah baabkan dambayna weynahaysaa mutaxaadadii oo mutaxayirada ahayn axkaam ay leedahay axkaamteed maxaa waaye xuunkeed maxaa waaye macnaa xukunkeed waxaa waaye ti hadda shaarixa sheegay salaada kamahereyso waktii xeebka ku joogi jiri oo xeeltaas sujuudo xaaidadii marki xaaidad aheyd waxii ka horeysay soomkii i salaadii i wadiyo ninkaadi wadigiisii i waxyaalahaas kama horeyso cibaadaateedi kama horeyso waxay ahayna kama hmm. horeyso furuuday leedahay yani mustaxaadada oo mutaxayiran ahayn haddii aragto ay doonto inay cibaada ay soo diso cibaada inay fasahaday rabto shuruud ay leedahay markay soon rabto ama salaad ay rabto shuruud ay leedahay yani afar shuruud markii la helo yaa iyada waxaasi banaan yahay afar shuruud hadii laga helo yaa waxaasi banaan ahaa shuruuddaga horena waxa waaye inaad fardigeedii biyo ay ku dhahay haddii biyo ay haayeen dhagax oo sharci ah dhagaxii sharciga ahaay oyahay istinjaha oo dhayii shaygii waaa lagu qaadahaayo oo sharciga ahay inay ku dhahirto haddii biyo as joogin haddii biyo haysato biyo inay ku dhahirto shardi waaye tilamaad waxaa waaye shardiga lamaad farjiga inay cubto suuf asku cubto intay cubeysaa waxaa shardi usna cubidaasi markaa suufka ku cubeyso waxaa shardi ah cubidaasay daakil inaad gaaro macal istinjaa maysinjeysiis daaxilkiisa i saddexaad waxa waaye xirxiriji waaye maro ay ku xirxiriysaa lama maro oo lama baraf qabto barafkoo waxay ku xiriysaa horteedii barafkooda gadaalay kusoo xiriysaa una xamara ah luqa u qabnaa naama waxay dhihi jireen simbaayo aldhihi jir simbaayo kaadihiisa ay xiriysaa simbaayahaas waxa waaye geed oo tuugsano xogana waa kusoo xiriysaa dhexdana yani horna waa usoo gadaal xris fiican ay soo xeraysaa xris oo sugan ay xeraysaa yani yani mar gobolkaasi goob ah madayd ay ku xeraysaa lamada tarafne intaas wa marka oo magaciisii xashwi aswujiya waxa waaye maxal wujub lxashwiga waxa waaye iyo xerida hadii ubaahato dhiigaasi ruuhidiis hadii ubaahato oona ay ku dhigtoo heyni xeridaa oo waktilxashine wakti ay cuweysina soo iyado ay soomaneen hadday sooman tahay xashiga leh alalimaysa tacsiib keliya si afaraad waxa waaye inaa weysisita waayo ama sitauminto tartiibtaan soo sheegnay xariidinteedii afcaashan saan loo xariidiyo tartiibteeda laabudda waayo saan la tartiibiyo inta afcaashan aan soo sheegnay inuu kuxijiyo awalan fardiga la dhaqo diina dhaqo hadii hadarbac diinamaad adii soomaneen inay cubto markii cubida adanaantaa eh, waa markay soomaneen maxaa yal adii soomanta cubta soomkii daaka wacal yani doofaas naqdiye waa buraay soomki waa ku buraayay cunta maal maxalkii oo cubida waxa waaye markii oo yani ay soomaneen wakti xuswe inay soomaneen markay cubeys inay soomaneen adeer soo ubtay qaraaba ilaa maalintii oo cubnaay ilaa wakti walba maxaa la rabaa yani kafita inay isticmaasho waa lays qaadiyey tadahur yani waayka afraad inay lays qaadato macnaha inay lays ama taymamto kafitaana laabudda waayo laabudda minhu kafitaan wado waa shuruudi intaan wakada waxaa lamida tadid taddiid lcasaabati casaabadii cusbanteedana waa la fooq sababkasi macnaha waa maxaa waaye waa soo furaysaa kabacdi waa dhakaysaa markay meha nadiifka ay ka dhigto yani goolkii goodka ahaay casaabadii in la cusbeeya loga tajdiid goodkii oo meha ay ku xirtay inay cusbeysa waa soo furaysaa goodkaasi waa furaysaa waa dhakaysaa markay nadiifka yeesho ay ka dhigto yani sidii ay uxeraysaa waxay ku xeraysaa maxalkii dhiiga imaayey hadana maxaa tiri shee haweenkataca adogo xeegaha damuha dhiigeedii bacda alwuduuci bacda alwuduuci weysigii bacdigeedii hadoo go-o hadoo go-o inta maxaa liyo tutawada wakti salaati وتbاdr waa degdegtaa waaysi وt sلاad مbاadrna waajiب waaye marka id احtiyاaط kubis kabacdi bعd احtiyاaط inay udegdegto iseebti markay ogaato may cuwayahay wax kasoo nafheelin waa waysi qaadaysa وakti sلاad waa waysi qaadaysaa maxaa yl dhahاaradeedi dhahاara darوra waaye dhahاara darوrana qaba وkti ma ansixayso tayamunkii oo kale waaye awqaada bayaanka cadaynteeda waana hoorta baabkiisa ku imaadoonaa culamada tayni nawaafishi muakasad aheed waa galisaa waa tasawabay qabla leedahay inadki sunada oo muakasad aheed waktigeeda ka hor mawaysa qaadayso watibadi waa dagdagtaa waxaa soo sheegaysa bacdi markay suubiso oo waxii dhakdo oy nadiifiso ay xerato yani insaanka bacdi bihaa bisalaati ay udegdegeysaa baajir waa degdegtaa bihaa bisalaati wujuub ahaan way waxay udegdegeysaa xadidkaa lareeyahay mi waajo waa la ogyahay waa la soo naqnaqahaa waa kaas maca dalika yani xadadkii lala yareeha mayna waa iska joogaa salaadii uu tukanaysa daruura waa la dhahaaba daruura waay hadii falow afrad ay afirto naagti limaslaxati salaad salaada maslaxadeedii hadii salaad oo oh, yani ay uafirto kasitrin ba waaye awrale asurdii waaye maradii hundashadiisii ay uakirati mara qaadashay uarinti aadaankii maslaxata salaad waaye ay uakirtay maslaxa salaad maxaa ahay awra ina